بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات لببغل إيا اللحدا إلى آيات لببغل إيا اللحدا إيا السغال وسورة البقرة nabiyullaahi ibraahim ninkii dood baa dhex martay namruud ahaa namruud binu kancaan binu kawsh doodii wuu kaga helay oo wuxuu yidhi allahaygu waa ka waxna dila waxna nooleeya markuu ibraahim yidhi ana waan dila ana waan nooleeya yidhi ilaahay qoraxda allah wuxuu ka keenaa mashriqa aduu maqrib ka keen fabuhita aladii kafara wuu wareeray waxaa kaloo jirta aw kalladii mila ladii kii oo kale ma ogaatay taa horaa waxayd alam tara ila ladii xaaja ibraahima ow kaladii mila ladii kii ma ogaatay mara calaa qaryati ninkaas wuxuu ah cusayr buu ahaa waxawey qaryaduna waa bayt lmuqadas waa markii yahuudda intuu buktunasar baabi'iyey uu ciraaq geeyey yuu cusayrkaasi dib uga soo noqday haddaba xiisadaa hore ee nabiyullaahi ibraahim ay ninkaa yuxyi wayumiitu uu yidhi yaa wuxuu xiiseeyey wuu ogyahay in alla waxna dila waxna nooleeye inuu indhaha saaro siduu alla wax u dila waxna u nooleeya wadkur xus baa nabiga lagu yidhi bal id wakti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi rabbigow arinii itus kayfa sidii tuxyil mowtaa waxa dhintay aada u noolayso qaala wuxuu yidhi allah awalam tu'min miyaadan rumayni buuri qaala wuxuu ihi balaa waan rumeeyey walaakin uriidu waxaan dooni liyadma'ina qalbii qalbigaygu inuu xasilo qaala alla wuxuu ku yidhi fakhud qaad qabo arbacatan afar oo min adayri shimbiro ah fasurhunna ilayka fasurhunna ilayka ficilkaa sur ah tadmiin wax la yidhaahdaa ku jiro macnihiisii hore ee asalka ahaa macno kalaa la dhexgeliya ilaadaa ku tusin fasurhunna googooyo ilayka xaggaaga usoo il fasurhunna xaggaaga usoo iil oo googo oo xaggaaga usoo iil waa waa ficilka macnihiisa ma waa ilaykada keeni surtuna waa googo uma jcal yeel kulli jabalin buur arka kulligeed minhunna arbacadaa xaggooda juz-an qayb ka yeel uma u yaad yaatiinaka way ku iman sacyan orod bay kugu iman waclam ogow ana allaha alla casiizun ka qaalibow iyo xakiimun oo falsan nabiyullaahi ibraahim markuu ninkii u sheeguu allah yuxyi wa yumiit wuu ogyahay taa wuu hubaa marka tan shaki kama kama hayee laysa alkhabaru kalmucaayanata nabigaa yidhi nabiyullaahi muusa markii la yidhi innaa fatanaa qawmaka nabi muuse dee muna ma una aada uma sii xanaaqin looxdii baa loo soo dhiibay towreeda ku qorayn markuu hamhamadii maqlay iyagoo hamta haya iyuu yidhi hadaa sof wuu tuuray nabigu laysa alkhabaru kalmucaayan marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu xiiseeyey wuu ogyahay all in waxna dila waxna nooleeye inuu farsamada indhaha saaro marka qalbigaygu waa inuu degada yaqiintiisu horaa yaqiin kale ugu sii kordhi marka waxaa la yidhi adu xadiis baa jira odhanaya bukhaari aho naxnu axaqu bishaki min ibraahim inuu nabigu yidhi anaga shaki ka waleys taa macnaheedu weeye annagu ma shakiisnin isna ma shakiisna wey marka meeshan waxaa la yidhi afar shimbirood soo qaad afartaa shimbirood in la ogaado magacyahooda wax caqiide ah iyo wax cilmiga ah ku tacalluqa midna ma jiro hadday qiimo lahaan lahaayeen qur inoo sheegi lahaa waxaase la sheegaa digaag iyo daawuush bahalka la yidhaha tallaaba laanu dhihi iyo xamaam iyo quraab bay ahaayeen afartaa intaad isku dhex jarjarto buuraha u kala qayb marka afartiibuu soo qabtaa layidhi wuu gawracay buu ka jaray tintii baalkiibuu xataa ka tifo isku dhex daadiyey dhiiggiibuu isku dhex daadiyey hilibkii intuu isku dhex jarjaray isku dhex daadiy oo qaybe isku jiraba buurbuu dusha u saaray afar buulood intii qaybaba buurbu u saaray u yeedh baa layidhi marka markaa wuxuu arkayey dhiiggii oo dhiiggiisii kala doonanaya baalkii oo baalkiisii kala doonanaya hilibkoo kiisi kala dooy kala dhex booboodayaa oo markuu mid waliba kaamiloobay uu madaxiisii u yimid buu arkayey biqudrati illaahi tacaala marka nebi ibraahim lyadma ina qalbii buy yani aragtida yaqiintiidii hore een qabay yaan haddana yaqiin hadda bilmatan markaad alla baryo oo kale ilaahay inuu ka aqbali waa ogyahay ilaah aqbalka isoo dedeji liyadmaina qalbay waa dhihi kartaa ilaahay aqbal baan ka rajaynaynaa soo maaha ilaahw aqbalka isoo dedeji liyadmaina qalbi qalbiguu degaya adoo hadda og inuu ilaahay ku aqbali markaa sidaasi xaaladu ahayd shimbirahana in la inoo sheego waxba qiimo saasa male oo caqiida kuma tacaluqdo waxaase la yidhaahdaa waa diig digaag daawuus anagu tallaaba ninland dhihi jirnay iyo iyo tuke iyo xamaam marka waa qiso cajiibahoo nabiyullaahi ibraahim baa sidaa allihiisa u bariyey inaguna waa inaynu allaheena barino oo waxa alla wixii aynu doonayno waa inaan alla toos u barino si qalbigeena u xasilo wadkur bal sheeg baa la yidhi bal sheegta hadda qur-aan kuma jirta laakiin intaasaa ku tacaluqaysa id waqti qaala uu yidhi ibraahim rabbi rabbigayow arinii itus kayfa sidaa tuxyilmutaa kuwa dhintay u noolayso qaala alla wuxuu yidhi awalam tu'min miyaadan rumaynin miya miyaadan rumaynin qaala wuxu uhi balaa waan rumeeyey waxaan doonayaa uriidu liyadmaina qalbi qalbigaygu inuu xasilo oo yaqiintaydii hore yaqiin kale iigu darmato qaala wuxuu yidhi fakud qabo arbacatan afar oo mina dayri shimbiro ah fasurhunna googooyo mil ileyka xaggaaga usoo in intaad jarjartood googeyso xaggaa ugu soo hel waa kaynu tadmiin waxa la yidhaha balaaqada tadmiin ficilkaa macnihiisii macno aan ahayn oo kale la dhansiin wax ku tusaaleeyaa loo samayn marka soo iilidda ilaadaa ku tusinaysa ee ficilka macnihiisu waa googoyn uma jcal surhunna googooyo xaggaaga usoo iil uma jcal yeel calaa kulli jabalin buur walba minhunna iyaga xaggooda juzan qayb yaal uma huna u yeedh yaatiina kawkima sacyan iyagoo ordayay ku iman marka wuxuu arkay dhiiggii iyo dhiiggii isku darman iyo baalalkii oo isdoonanaya iyo hilibkii is doonan oo mid walba madaxeedii ay doonanayso waclam ogow ana allaha alla subxaanahu wa tacaala casiizun qaalib yahay oo siduu doona karo cid ka daba shaqayn kartaana ma jirto xakiiman falsa mathalu ladiina kuwii sifadooda yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda bixiya fii sabiililaahi alla dartii u bixiya oo sadaqadii iyo zakadii iyo jihaadkii soo wada gelayaan ka masali xabatin waa firi oo kale xabad firi ah ambatad dhalisay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul walba waxaa ku jira mi-atu xabatin boqol xabadood wallaahu allana yudaacifu wuu u laalaabaa liman yashaau qofkuu doono wallaahu allana waasicun fadluhu fadlgiisuu ballaaran qofka ajriga nafaqada bixiyo wax sadaqaysta jihaadka ku bixiya dadka baahan siiya zakada u bixiya xabad firi oo meel lagu abuuray oo toddoba sabuul waxa weey weynu aragnaa xabad firiga bilmad haruudiyaroo kale wax solo la ilaahay reerihiisa ka baxa toddoba sabuul sabuulkii la arkaa boqol baa ku jirta marka toddoba boqol oo goor ugu yaraan xasanada toban goor ilaa toddoba boqol oo goor yalla laablaba ويضاعف لمن يشاء وكبدا كره الله سبحانه وتعالى وهي بحسب الإخلاص بحسب الإخلاص تضابق لمن يشاء marka aayadani soo degtay wuxuu nabigu ilaaliyay rabbi zid ummati ilaahu ummadayda u kordhi buu nabigu yidhi markaasaa waxaa soo degtay inamaa yuufa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab marka ninkii sadaqa la baxo jihaadka ku bixiyo dadka baahan siiyo ajrigaagu heerkaasuu taagan yahay ogow mathalu ladiina kuwii sifadooda yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaahi alla darti u bixiya alla jidkiisa u bixiya jihaadku ka mid yahay oo sadaqada oo zakadu ka mid tahay ka mathali xabbatin waa xabad firi ahoo kale firi firisoo lama yidhaah ambatad bixisay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul walba waxaa ku dhex jira miatu xabbatin boqol xabadood toddoba boqoloo goor baa lagu laabi waayey wallahu allana yudaacifu u laabaa liman yashaau qofkuu doono toddoba in ka badan buu u laabaa toddoba boqol wallahu alla waasicun fadluhu fadligiisu waasac weeye caliimun oo og wey kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda fii sabiili alla wadadiisa alla darta u bixiya uma laa yutbicuuna aan raacinin maa anfaquu waxay bixiyeen manan gallad sheegasho walaa adan dhib aan raacinin lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajrigoodii idaafadu waxay keeni ajruhum kay muteen weeye cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha walaa hum iyaguna yaxzanuuna kuwa murugoon ma aha wax ka tegey laa khawfun calayhim fi lmustaqbal wax mustaqbalka soo socday ka baqayaan ma jiro wax ka tegey oo ka murugoonayaan ma jiro xoolahaysiin ninka bixiya oo aan mani raacinin manigu waxaa weeye dee hebelo waxaasaa ku siin jiray oo saasaa ku yidhi miyaadan garanayn dibkuna waxaa weeye inuu ruuxii yar hoosu dayo oo weligayba anaa kusoo korin jiray had iyo jeer sidaa unbaad ii hoos tahay waxaa ku yidhahda waa anig weligay kusiin jiray ajrigoodu waa kaamil weeye kuwa kuwa ajrigooda wax kale ku burburiyana way inoo iman marka maniga ha raacin waxaan mani ahayn ruuxa haddaad waaninayso bilmatl dadkan hadda caruurtan yar saaqidiinta waxoo kale waniga waa kaan kusoo koriyo sidaa ku waciyo sidaa ku iiy ku waaninayso taa dhib ma leh uma mana sheeganayside waad ku dhiirigelinaysaa taa dhib male wey sheegsheega in meelaha kale laga sheego hebel baan waxsiiye la yidhaah ma aha hataa in la yidhaahdo intaasoo sadaqaan bixiy intaasoo sadaqaan bixiyey ma aha hadday sadaqadu waajib ahayn zako waajiba ah hadday tahay dadka waad u sheegi si lagugu daydo adna aan lagu xamanin oo dee ninkaa weynoo xoolaha leh weligii isagoo zako bixin lama arag baa lagu dhihi soo dadka u sheeg inaad zako bixinayso ee waxaasa fiican sadaqada aan zakada ahayn xataa cidaan aniga ahayn inaad u dhiibto yaa fiican oy bixiyaan aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda fii sabiili alla dartii u bixiya uma laa yutbicuuna aan raacinin maa anfaquu waxay bixiyaan manan gallad sheegasho walaa adan dhib ay ruuxii dhibaan oo yasaan dad ma tihid anaa ku soo korin jiray lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigoodii ay muteen galabsadeen cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsi fi lmustaqbal calayhim dushooda ma mustaqbalka kama baqayaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan qowlun qowl macruufuna wanaagsan iyo makfiratun saamaxaad ruuxii wax kugu biya ka saamaxdo yaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raaciyo aadan dhib wallaahu aniyun xaliimun alla wuu ka kaaftoon yahay sadaqadiinne idinkunbaa waxa idiin tarta leleya hagaajiya xaliimun oo dulqaad badan oo ruuxa dadkii ku mana sheegto dadka dhibay allah wuu dulqaad badan yahay macnaha waxaa weeye sadaqa sadaqa la raaciyey man iyo dhib la raaciyey waxaa ka qayb badan dadkood hadalaaso walaal iska waran weji furfuran iyo salaam aada waxaysoo khayr allah ku siiyo oo ruuxii edeb darro kugu sameeyo waxoogay kugu qaloocdana aada iska saamaxdo sadaqa ma nin riraaciyo taasaa ka qayr badan maxaa yeele sadaqa ma nin raaciyo way burburtayba meeshaba ma taalo qowlun qowl macruufuuna wanaagsan oo dadka hadal wanaagsan kula sheekaysato weji furfuran iyo farxad iyo hadal khayr leh iyo wamakfiratun saamaxaad aada qofkii waxoogay kugu qaloocday saamaxdo yaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqa yatbacuhaa uu raaciyo qofku adan dhib wallaahu alla qaniyin kii qaniya xaliimun oo dulqaad badanoo wax kasta oo dhib hod samaysaan ilaah wuu idiin dulqaadanaya haddaad soo noqotaan baa fiican yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiye laa tubdiluu ha burburinina sadaqaatikum sadaqadiina ajrigeeda weeye waxaa la wadaa bilmani gallad sheegan iyo wal adaa dhib aada ruuxaad siiseen ku galad shaytaan oo dhibtaan waxa weeye kaas waxaa lamid a qofka mani iyo ada raaciyey kaladii kii oo kale yunfiqu bixiye maalahu xoolihiisa riyaa annaasi dadka istususkiisa walaa yuminu aan rumaynin bilaahi alla aan rumaynin walyowmi alaakhiri aakhira aan rumaynin alla iyo aakhira ma rumayninta macnaheedu waxaa weye cibaadadiisii yu alla qeydka ula niyooday daahirka wuxuu muuqdaa inuu wax sadaqaysanayo laakiin niyadiisu waxa weeye alla khayr ku ray yani qof mu'mina inay saasi ka surowday adag tahay laakiin diintu ka baxay maaha ruuxu riyaaan hadduu wixiisa u tusiyo cibaada khayrillaahi buu la yimi marka shirki iyo waxbaa soo hoosgeli kare de hadduu wax aaminsan yahay kama bixin marka wuxuu la mid yahay qofka maalkiisii bixiyey qofkaa hore ee manigiiyo adaha sameeyey qof maalkiisii bixiyey istutusay riyaa ha halagu ammaano u bixiyey geesi weeyey u bixiyey waa deeqsiibuu u bixiyey sharaf iyo adyeelatidu ha lagaa tala qaato u bixiyey yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay laa tubdiluu ha burburinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina waa ajriga waxa burburaya garo sadaqada ile way baxday bilmani dhib ha ku burburinina iyo bilmaniga la sheegad iyo wal adaa dhib ha ku burburinina aada ruuxii dhibtaan kaas waxaa la mida kaladi kii oo kale yunfiqu bixiyey maalahu xoolisa riyaa annaasi oon isna ajri u jirin dadka istususkii walaa yuminu aan rumaynin bilaahi alla aan rumaynin walyowm alaakhiri yacni wax qof aan alla alliyo aakhiro rumaynin sida sidiisii yuu u dhaqmay famasalhu ninkaa sifadiisu ka masali safwanin dhagax oo kale weeye sallax calayhi dushiisa turaabun waxoogay carrihi taar ay taaran tahay faasaabahu waxaa asiibay salixii waabilun roob mahiigaana fatarakahu wuxuu ka ahysiyey saldan suubaan buu ka ahysiyey laa yaqdiruuna ma awoodaan calaa shayin shay mimaa kasabu waxay shaqaysteen kuwa riyaaan iyo istus u bixiya wixii ay shaqaysteen waxaa lagu misaaliyey dhagax meel yaalla oo waxoogay ciidihii saaran tahay oo roog weynoo mahigaanihi intuu ku daayay sibsib noqday xoolahoodii sidaasay noqonayaan xoolihii ay bixiyeen waa cara ee roob qaaday wey waxba kama jiraan wey bal miaal ka dhow waxay la yihiin sadaqadii ay bixiyeen dhagax meel yaallo in yaroo carrii saaran tahay oo roob weyni intuu ku daa ka kala tagtay maxaa laga heli iyaguna sidaasoo kale wey xoolihii ay bixiyeen ra u tuseen waxba ka awood umale ay ka heli maayaan fa maaluhu ninkaa sifadiisa xoolihiisa istususu bixiyey ka maali safwaanin sallax oo kale wey calayhi dushiisa turaabun cara ay saaran tahay faasaabahu waxaa ku dhacay oo helay waabilun roob mahiigaana fatarakahu wuxuu ka ahaysiiyey saldan suubaan buu ka ahaysiiyey marka sidaa darteed sida dhagaxa ciiddii uu roobka uga dulqaaday laa yaqdiruuna ma awoodaan calaa shayin shay dushii inay kasbadaan ma awoodaan mimaa kasabow waxay shaqaysteen mimaa kasabuda xataa hadduu dhaxal ku helay ila isagun baa shaqaysa waa milkigiisa waa tijaaradii iyo wii shaqays wixii isagoo shaqaysay wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alkaafiriin oo gaalo ahoo qofka xoolihiisa ri'aaa naasi u bixiya ma hanuunsana in yadhu la jiraa wallaahu laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alkaafiriin oo gaalo ah wamahalu ladiina kuwii sifadooda waxaa weeye yunfiquuna xoolahooda ibtiqaaa mardaat illaah ilaahay ridihiisa dalabkii ku bixiyey iyo watasbiitan sugnaan iyo farxad min anfusihim naftooda ka ahaatay oy ka dhab tahay kamahali jannatin waa beer oo kale birabwatin meel murtaficuhu daadku uuna qaadaynin ku taala asaabahaa uu asiibay waabilun roog weyn oo mihigaana asiibay fa aatat la timid ukulahaa midhaheedii dicfayni labalaab markii kuwa kale loo eego fain lam yusibhaa asiibin waabilun roog weyni fadalun tiixtiix baa yakfii ku filaan wallaahu alla bima tacmaluuna basiira meeshan waxaa weeye zarcigu zarciga aada meesha ku beertay waa sadaqo waa sadaqada zarciga waxa midhihiisu waa sadaqada beerta aada ku bixisayna waa fii sabiiliillah beertan aada ku beertay zarciga ee midhuhu waxaanad ku beertay abuurka waxaad ku beertay waa waa waxanaad bixisay beerta aada ku beertayna waa alla dersi aada u bixisay rabwada waxaa looga wadaa meel jeex ku qaadi ma aha meel diri ahoo <clears throat> uu ka kala durdurin ama hodaad ku gelayn waa meel yar mutafic oo ciid weynaada dhulkaa ciidda oo kalea sidaasoo kale aho roobku maanto dhan hadduu ku di wuu geli un waxaa lagu sahmin gacanta oo haddii intaa cukurkaa la qodo bil la daaqi doogiisa halkaa hadduu yahayna saddex bilood baa la daaqi way geli ma qalalaya wey beer yacni dalsan ah oo rabo oon daad ku xaaqaynin biyuhuna ayna hareeraha uga kala durkayni wey oo dalsan ah waxaa weeye ninka ninka sadaqadiisa bixiyey taasoo kaleu lamid yahay wamasalu ladiina kuwii sifadooda yunfiquuna bixiyey amwaalahum xoolahooda ibtiqaaa mardaat illaah ilaahay ridihiisa ku bixiyey iyo watahbiitan sugnaan yani ka goday qalbigiisa ka go'day min anfusihim naftooda ay ka dhab tahay kamaal jannatin beer oo kale weeye birabatin meel murtafic oo dalsan ah ku taala asaabahaa oo asiibay waabilun roob mahiigaana oo fa aatad la timid ama keentay ukulahaa midhaheedii dicfayni labalaab falam yusibaha hadduuna asiibin waabil roob weyni fadalun tiixtiix baa yakfii kaafii wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal fashaan basiir waa idinka arkaa beerta abuurkeedu waa waxaan aad bixinayso shaqada aad ka qabanaysaana waa niyadaada wanaagsan beerta lafteeda waa waxaan hadalla darsi ubixinaysa waay miaal baa layna soo siiyey ayawadu ma jecel yahay axaduku midkiin an takuuna inuu ahaato lahu isaga jannatun beer oo min nakhiilin timir ah. wa canaabin cinab ah. tajri ay socoto min taxta hoosteed alanhaaru waadiyaal oo togagii iyo biyihiiba hoos maraya lahu waxaa ugu sugnaaday fiihaa beertaa dhexdeeda min kulli amaraati midho oo dhan wa asaabahu isagiina waxaa asiibay alkibaru dabaa asiibtay u weynaaday walahuna waxaa usugnaaday duriyatun caruur ducafaa oo tabar daran faasaabaha beertii waxaa ku dhacay icsaarun dabayl xoog leh oo fiihi icsaarka dhexdiisa naarun dab uu ku jiro aada u qabow faxtaraqad gubatay ninka camalkiisu waa ninkaasoo kale kadaalika sidaasu yubayin laahu alla u cadeeya lakum idinka al meesha cumar bin khadaab radia allaahu canhu isagoo asxaabtii joogaan yui war aayadan maxay idinla tahay macnaheeda allah warasuulu aclam bay intuu cadhooday buu i war ma naqaanay waa naqaanaa midun dhaha laakiin sidaas isbixin mayso cabdullaahi bin cabaas oo u yaraabaa yii fii nafsi sheeun waxbaa aniga igu jira markaasuu yidhi dhaho ha isla yaraanin nin yar baa tahay ha yaxiixin ayu rajulin buu yidhi licamalin buu yidhi intaasi ku daaya nacam buu yidhi waa nin wuxuu la mid yahay ninkan misaalkani nin xoolo ilaahay siiyey iyo caafimaad iyo barwaaqo oo shaqeeyey oo daacada alle ku bixiyey oo meel walba ku daacaysay oo markii aakhirkiisa ahaydun shaydaan duufsaday oo meel xun u baxay oo xoolihii meel xun ku bixiyey oo ka dhaqaaqay wixii hore oo dhan kanaa la mid yahay buui waktigu ninkan waktigu ugu baahnaa beertiisi waayso maaha isagoo daciifaho gaboobay caruurtiisao dacafa waatigu ubaahna ninkaasuna waktigu ugu baahan yahay yo ajrigiisii waayey oo qiyaamaha alle hortiisa markuu joogo dee wixii uu horay u qabtay waxba u tarmahayo shaydaan baa dib ka dursaday ayowadu ma jecel yahay axadukum midkiin an takuuna inay ahaato lahu isaga jannatun beer oo midna khiilin timira waa ninkayn miaalka waxaynu nidhi waa nin ilaahay intuu hani ka dhigay oo xoolo siiyey oo markii hore si fiican u maamulay kadibna shaydaan duursaday wey markuu ugu baahnaa yuuna ajrigii helayn ninkan beerta misaalka laga dhigana markuu ugu baahnaa iyo beertii ka gubatay ilaa hadduu nin dhalinyaraa yahay oo caruurtiisu xoog leedahay dib uu isaga tabcan lahaa soo maa ayawadu axaduku midkiin ma jecel yahay yani khaatumadaa la dooni in lagu dadaalo an takuuna inay u ahaato lahu isaga jannatun beer min nakiilin timir ah wacnaabin cinab ah tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaari waadiyaal togog kaliyadii baa meel walba ka socda lahu waxaa u ahaaday fiihaa jannada dhexdeed beerta dhexdeeda min kulli amaraati midho oo dhan kuwii qoyanaa kuwii curdaanka ahaa waasaabahu lkibaaru dabaa asiibay weyni baa asiibtay walahu waxaan usugan duriyatun caruur ducafaau tabar dalan fasaaba isaar markuu ugu baahi badnaa ee ugu daciifsanaa iyo beertii ka gubatay waa ninka intuu markii hore khayr badan ka shaqeeyey shaydaan duubsada markiina waxbaas uu u kacay wey kaasu markuu ugu baahi badan yahay yuuna wixii helayn kana markuu ugu baahi badan yahay buu ka lumay fa isaarun fiihi isaarun dabayl xoog leh oo fiihi dhexdiisa naarun dabuu ku jiro qabowgu naar buu noqdaa sigsigadan oo kale uu ka dhici waayadii hore waxaa maday la oo dhirkoo uu qalali dadka kotorobaan ka wadaa dharkay wataan bay shidan jireen baa lay markuu banka kotorobaan ku qabsado ofaxtaraqad ay gubatay beerti kadaalika sidaasu yubayinullahu alla u cadeeyey lakum idinka alaayaati aayadihii lacalakum tatafakaruuna si aada u fikirtaanoo bal dib aad ugu fikirtaanoo khaatimadiina iyo camalkaad qabanaysaan iyo alla raalli ma ka yahay sharciga ma waafaqsan yahay aakhare maxaad u dhigatay ka fikira yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye anfiquu bixiya min ayibaati maa shay kiisa wanaagsan kasabtum aada shaqaysateen wa mimaa kii xaggiina ka bixiya akhrajnaa lakum aan idinka soo saara min alardi nabaadka walaa tayamamuu haw qasdina aada khabiisa ka xun oo minhu waxa aada kasbateena tunfiquuna xaalka aad wax bixinaysaa walastum aydaan ahayn biaakhidihii kuwa qaata ilaa an tuqmiduu fiihi inaad ku indha laabtaan mooye weji inaad ku qaadataan mooye aydan qaadateen meesha waxaa weeye markaad wax bixinaysaan wixii aada kasbateen tijaaradii iyo wixii wixii dhulka idinka soo baxo nabaadkii iyo macdintii iyo waxaa markaad bixinaysaanna ka xun u qastina wax idinku aada qaataan bilmati intaa dayl ninkii kuya hadduu idin siiyo inaaduu ninkaa ka xishootaan mooye aydan qaadanayn haddii inuu wax ku siiyo inaad ka xishooto mooye war waxaa ha bixinina ayaddu waxay ku soo degtay abu ayuub ilsaari baa sheego annaga nagu soo degtay buui wuxuu yidhi markay beertu timirtu wax beer badan ba madiina de wax beer badan ansaartuna beero badan bay lahayn qoladan muhaajiriintu iyagu ganacsi bay u badnaayeen yaa intaan beerta ka soo guro rubcooyin waaweyn ka soo goyno timir fiicana yaanu masaajidka nabiga sursuri jiray fuqarada masjidka joogtaa ka cuni jirtay marka dadka qaar ba waxay soo gurayaan timirta xashbiga la yidhaah timirta xun iyo ta iyo ta yar iyo intay soo guraan bay keenayeen ayaddu qoladaasay la hadlaysay marka waana si guudo markaad wax bixinayso de waxaad adiguba qaadata inaad bixini wax fiican bixi anuu hadda waxaa wax yar qalbigey ku jira dadka ma aragtay dhilac haddii laga eego waa gar dadkan baryaya suuqa inala jooga riyaal muxuu u tari yaad qalbiga ka dhigtalo riyaal muxuu u tari haddana haddee kulligood riyaal u wada heli mayse kulligood shan riyaal iyo toban riyaal u wada heli mayse marka haddana waa iska daruuri bal mid kale haddii loogu daro malaa waxunba u tari baa isdhihi marka markaad wax bixinayso iska ilaali yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho anfiquu bixiya min ayibaati ma shay kiisa wanaagsan kasabtum aada shaqayseenoo tijaaradii xoolihii tijaaradii wa mimaa kii xaggiina wax ka bixiya akhrajnaa lakum aan idinka soo saaray min alardi dhulkoo nabaadka iyo midhihiia ah. walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka xuno minhu kaa aada bixinaysaana tunfiquuna xaalka aad wax bixinaysaan balki yani tunfiqu ficilkaas waa xaalo walxaalasum aydaan ahaat aydaan ahayn biaakhidihi kuwa qaadan lahaa ilaa an tuqmiduu inaad ku indhalaabtaan mooy fiihi qaadashadiis ku indhalaabtaan mooy yani wejigabax ma taqaan aad ruuxaad ka iyarsoonaysaa ruuxa naga daabaadihilay waclamu ogaada waclamu ogaada waclamu ogaada ana allaha liqaniyin inuu ani ka yahay waxan bixiya laydin leeyahay xamiidun uu mahadsan yahay allah ficil kasta uu sameeyo amar kasta u bixiyo wuu ku ammaanan yaha waa mid fiican marka waxbixiya laidin leeyahaan alla waa ka qani waxbixintiinaase idinka wax idin tari wey idinka khayr idin yahay alla uma baahna wey ashayaanu shaydaanki waa sadaqadii baa laga soo hadlay waxbixintii shaydaankii baa halkan ku taagan ashayaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin ballan qaadi idin yaboohi macnaha idin sheegi alfaqra faqri wayamurukum wuxuu idin amri bilfaxshaai weliba waxun buu idin amri wallaahu allana yacidukum wuxuu idiin ballan qaadi oo idin yaboohi makfiratan dambi dhaaf oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlan fadli waa fadli waa ajri fara badan wallahu waasicun calayhim shaydaanku intuu ku isooga agtaago haddaad wax bixinayso warday caruurtaadii baa u baahane qaraabadaadii baa u baahan haddaad intan yar iska bixiso xaggeed wuxuu dooni waa kanoo dhulkii abaariya waxbaa ka jire war iska bixin buu shaydaan ku leeyahay waliba faxshu idin amri inta kali ku inta markaad ka ogolaato hore uga sii gudbi inta markaad ka ogolaato hore uga sii gudbi faajibka waa ka salaada leeyda salaada sunnaha ah, raatibada shaydaanka lagu la dagaalama haduuna qofku raatibada tukanin faradku ugu iman shaydaanku laakiin raatibada haduu tukado faradku waa nabad galay sunnahanu bay isku haysanayaan waa sidaas oo kale oo markaad ka ogolaato bakhaylnimadii inta in yar baadana kuugu sii dari maalin buu kuugu sii dari ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin idiin ballan qaadi wacdiga waa taqaanaa yaboohda war sidaasaa jirtuu leeyahay alfaqra faqri buu idiin ballan qaadi o idinku cabsi gelin war waad faqriyoobeysaan buu idin leeyahay wuu idiin ballan qaadi oo waxaan idiin sheegayaa inaad faqiirnimo haddaad iska bixisaan yamurkum wuxuu idin amri bilfaxshaai xumaan oo tallaabadiisa hore buu usii qaaday intaa kale idinku dayn maayo wallahu alana yacidukum wuxuu idiin ballan qaadi oo idiin yaboohi makfiratan dambi dhaaf minhu isaga xaggiisa kaada wafadlan ajri fara badan wallaahu alla waasicun fadluhu fadligiisu waa waasi caliima markaa ka qadin baa laleeyahay ilahay fadligiisa waasic ah adigu ficilkaaga ha uga qadine alla sidaad fadligiisa uga qeybgeli lahayd ku dadaalo sadaqada bixi yuuti lxikmata alla xikmadna wuxuu siiyaa cilmiga naafica ah man yashaau qofkuu doono waman yuuta alxikmata qofkii xikmad la siiyo cilmi naafic iyo fahmi faqad uutiya waxaa la siiyey khayra khayr kasiiran oo badan culimmadu hadallo badan bay ka leeyihin yuti lxikma yuti lxikma fahmi qofkii alla siiyo waxay culimmadu inta badan waxay leeyihiin qur-aanka iyo fahmigiisa qur-aanka iyo fahmigiisa qofkii alla siiyo cid walba isaa ka sarreeya wax ka maqani ma jiro cid la siinayaa ma jirto wayba tagtay soo alqur'aana wa fahmahu wa fiqhahu wey xikmada la sheegaya yu'ti lxikmata xikmada alla wuxuu siiyaa qur-aanka iyo fahmigiisa in dusha laga haya maaha dusha kaayinta maaha qofka hadduu dusha ka hayo uuna fahamsanayn dee xikmo ma aha yacni ajri buu ka heli aqrintiisa iyo kolkaayintiisa laakiin xikmadii mar hadduuna macnihii garanayn waa inuu qur-aanka aqriyo macnihiisiina garanayo yu'ti lxikmata alla xikmada wuxuu siiyaa cilmiga naafica waa qur-aanka iyo fahmigiisa man yashaa qofkuu doono waman yuuta alxikmata xikmad qofkii la siiyo qur-aanka la fahamsiiyo faqad uutiye waxaa la siiyey khayra khayr kaiiran oo badan wamaa yadakaru ma waantoomo ilaa ululilbaabi caqliga kuwa saaxiibkaa mooyaane caqliga kuwa la sheegayo waa qofka all ka baqa baa unbaa caaila qofka all ka baqaa caaila waxaa weeye markii gaaladan la isweydiiyo caqligooda ka waran waa ilhaamtan caqli maaha qof alihiisii suu caabudi laha aan garanayni caqli maaha allah subxaana